alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihudaa mualifku xafidahu llahu markuu ka soo baxay raawigiisa iyo lxifdiga ahaa axwaashiisa iyo inuu xadiiskiisu fi l asli uu marduud yahay ayuu wuxuu halkan ku tilmaamayaa nooc kale oo kamid a anwaacda xadiiska loo radiyo ee kamid a ah min asbaabi tacni fi esh min asbaab tacni fi raawi soo ma raawiga marka la dacninayna ima fii xifdihi wa dabdihi baa la ayaa ayaa wax laga sheegayaa oo la duraya wa ima fii cadaalatihi wa diinihi ama cadaaladiisa iyo diintiisa ayaa wax laga sheegaya dhaqankiisa iyo tadayunkiisa almajhuulu min aruwaat halkan sheeku wuxuu kaga hadlayaa almajhuulu kii aan la garanaynin ee min aruwaati ruwaadda xadiiska ka mid ah ruwaaddii xadiiska warisay waxaa ka mid a ah qaar ay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa majaahiil oo lama garanayo ayib haddii aada isweydiiso sideebuu majhuulku uga mid noqday min asbaabi raddi alxadiid dee jawaabtu way fududa waxa weeye raawiga xadiiska waxaa shardi ah in cadaaladiisa iyo dabdigiisa la garanayo soo ma dee ninaan ninaan laba garanaynba oo majhuula miyay suurtaga suurtagal tahay xaalkiisa ama cadaaladiisa iyo dabdigiisa xifdigiisa in la garto yanqasimu waa u qeybsamaa almajhuulu ka aan la garanayn oo min aruwaati ruwaaddii xadiiska warisay ka mid a ah, ilaa qismayni ayuu u qeybsamaa laba qeybood axaduhumaa labadaa qeybood midkood waxa weeye waa majhuulu lcayni kii aan la garanayn cayntiisa iyo laftiisa wuxuu majhuulku u qaybsamaa laba qaybood raawigaan la garanayn waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ahlulcilmiga qaarkoodna waxay u qaybiyaan saddex qaybood lakiin innagu hadda waxaynu u qaybinaynaa maxay laba qaybood baabka jahaalada iyo nooca jahaaladu ay tahay iyo culimada iyo rawaaddii majhuulkaasi ay ula dhaqmeen iyo daqaa'iqda baabkaa ku saabsan waa baab waasica laakiin sheekhu waxa uu soo koobay in khulaaso ah oo uu rabo inaad hadhow wax ku dul dhisato waxaa majhuulka waxaa loo qaybiyaa laba raawiga aan la garanaynin waxaa loo qaybiyaa majhuulu cayn raawigan laftiisaba la garan maayo iyo m iyo nin la garanayo cayntiisii oo la leeyahy waar waa hebel hebelkii halkaa ay nala joogi jiray ama garanaysa laakiin aan loo haynin aan loo haynin cid tacdiilisay xaalkiisi baan la garanayn xaaladiisaan la garanayn ma xaafid ba ma daabid ba ya ma cadliba ma hayru cadliba ma garatay ma majruux ba mise waa mise waa mucaddal laa yucraf fiihi tacdiil walaa tajriix kaas ayaa waxaa la dhaha majhuul marka majhuulku wuxuu qaybsamay nin marka hebel hebel la idhaa cayntiisiba aan la garanaynin oo marka qof laguu sheego qofkaa laguu sheegay haddaad garanayso waad suuraysataa soo maha ya hebelkii halkaa dee nala joogi jira ama meel heblaayaynu kula kulannay oo qof cayntiisi waa la garanaya laakiin maxaa laga jaahiliyay xaalkiisa cadaaladiisii dabdigiisii xifdigiisii diyaanadiisii waxa weeyaan salaaxiisii kuwaasaan la garanayn lakiin cayntiisa waa la garanaya walihada dadka qaarkood marka lagu le lagu weydiiyo waxaad leedahay dee niyo waan arkaayo waa dadka waa dadka maaragtay xaafadda degane lakin wallahi xaalkiisa waxba ka garan maayo soo ma qofka cayntiisii baad garanaysaa lakin maxaad ka jaahil tahay xaalkiisa waxaa jira mid marka la sheego xataa cayntiisii aanad garanayn ninka aanad cayntiisii garanayn xaalkiisi miyaad garanaysaa ya waa min baabi awlaa dayaduna soo ma inaan la garanayn saa ogeed majhuulkii maxaa loo qaybiyey majhuulu cayni ninaan horto cayntiisaba la garan maayo laba suureyn maayaba ni hebel hebel nin la ma garanaysa ni ninkaa garan maayo ma garanayo qof noocayo noocayo sifada ma garanayo hada waa majhuul lcayn hadduu majhuulu cayn noqdona min baabi awlaa wuxuu yahay maxay majhuulu xaal deed ninkaad cayntiisii iyo daatadiisii garan la-dahay dee xaalkiisa inaad garataa suurtagalba maa min baabi awlaa wey iyo ninaad xaal cayntiisii garanayso oo aad leedahay wallahi ninkaas hebel hebel a hebel hebel waan arki jirayo dee waa saasoo dee jaar baanu ahaan jirnayo ama maaragtay meel heblaayaan kula kulmay ama maalmaan arkay laakiin ni ninkaa garan maayo amaanadiisa wax ka garan maayo ma garad salaaxiisa iyo wanaagiisa wax ka garan maayo sawan kara ya dhaqankiisa wax ka garan maayo soo saas ma dhacdo kaa majhuululxaal baa la dhaha waxaa jira nooc saddexaad ee culimadu sheegeen oo majhuuliinta ka mid oo ay yidhaahdeen waxaa la dhahaa mastuur mastuurka ahlulcilmiga qeyb badanoo kamid waxay dhaheen waa majhuulu xaalka laftiisa maxaan kugu mastuurku waa majhuululxaalka laftiisa waana siduu sheekhu ku socday saasaynu hadda ku soconaynaa way noo iman doontaa warar ku saabsan saas qofku muxuu jahaalada kaga baxaa de in cayntiisii la garto cayntiisii marka la gartana xaalkiisii la garto sheekhaa inoo sheegi doona wuxuu yidhi axaduhumaa majhuulka labadiisaa nooc midkood waxa weeyaan majhuululcayni wa huwa majhuulcaynka waxaa loo jeedaa marka halkan la joogo baa muxadisiin majhuulcayn waxay u yaqaanaan man rawaa canhu raawin waaxidun ninuu wax ka wariyey raawi keli man rawaa canhu raawin waaxid ninuu wax ka wariyey raawi qura wax ka wariyey walam yuar lagama soo naqlin walam yuar lagama soo guurinin twiiqahu walam yuthar twiiquhu yuthar twiiqu in iqo lagu xukumana lagama soo guurin can imaamin imaam imaam lagama soo guurinin oo muctabarin tixgelin uu leeyahay bitowfiiqihi imaam inuu ninkaa tawfiiqiyo hadalkiisu wax ka soo qaad uu yahayna lagama soo naqlin halkan laba shay buu inoo sheegay wuxuu inoo sheegay majhuul caynku inuu yahay nin raawi quri wax ka wariyey qof quraa wax ka soo wariyey laba iyo saddex toonna waxba kamay warin alriwaaya canhu infara riwaayadiisa waxaa la infiraaday qof qura culimadii tawhiiqooda iyo qof inay inuu hiqo yahay ay xukumaan uu cibrada iyo tixgelinta lahaana mid iyaga ka midoo tawhiiqiyeyna lama hayo hadalkaa misl fahmi si kale haddaanu idhahdo majhuululcayn waa nin raawi keliya wax ka wariyey cid cid culimo ah aymo ah oo tawhiiqooda iyo raawi inay fiqo inuu yahay xukumaan tixgelin leedahayna aanay tawhiiqinin meesha maxaa ka baxay meesha waxaa ka baxay laba laba mafhuum buu labadaba rabaa inuu ku fahansiiyo labada mafhuum waxaa weeye raawi qof quri wax ka wariyey laakiin waxaa la hayaa cid tawhiiqisay ciddaa tawfiiqisay cid tawhiiqoodu muctabariyey maaha marka jahaalo caynki muu ka baxaya jahaalatu caynki muu ka baxaya maya maalan caalim lagu yaqaano inuu ruwaadda majaahiisha waxa weeyaan uu isagu xoojiyo oo lagu yaqaano ahlucilmigu idhaahdeen ruwaadda majaahiisha ayuu raawiga ayuu sheekhaasi tawhiiqiya ama xujaystaa ayaa wax ka wariyey dee tawhiiqiisu muctabar maaha soo ma tawhiiqiisu muctabar maaha fa yabqa eesh fa yabqa majhuula majhuula cayn mafhuumkaa inuu kufahansiiyo wuu rabaa waxaa kaluu rabaa inuu kugu idhaahdo ninkii majhuulu caynkaha nin keliya wax ka wariyeen haddii la hayo caalim culimada kamida imaam aimada kamida a'imat ljarxi watacdiil a'imadii tajriixooda iyo tacdiilkoodu tixgelinta lahaa nin ka midoo tawfiiqiye haddii la hayo majhuulu caynunimadu ka baxay maxaan kugu yidhi <coughs> ninkii raawiga ahaa ee raawiga quri wax ka wariyey ee aynu nidhi majhuulo caynka inuu noqdo looga baqayey waxaa la helay caalim imaam a'imadii jarci wa tacdiilka ka mid a oo ragga jarxigooda iyo tacdiilkooduba muctabarka iyo tixgelinta leeyahay ah nimankii cumdada baabka ku ahaa nin kamidoo tawfiiqiye baa la hayaa raawi quraana wax ka wariyey kaas majhuulcaynimadii wuu ka baxaya waadix sooma <coughs> sidaa awgeed sheekhu wuxuu ku yihi wa man rawaa can waa ninkuu ka wariyey raawin raawi oo waaxidun keliya faxasb raawi qura wax ka wariyey walam yuhar tawhiiquhu <clears throat> lama soo naqlinin tawhiiquhu can imaamin lagama soo naqlin imaamka oo muctabarin bitowhiiqihi towhiiqiisa iyo inuu cid inay fiqo tahay xukumaa tixgelin uu leeyahay marka laba mafhuum baa meesha ka soo baxay hadduu imaam aan tawhiiqiisu muctabar ahayni towhiiqiyo miyaa la xujaysanaya meel ma xujaysanaya laakiin hadduu imaam tawhiiqiisu muctabar uu yahay tawhiiqiyo waa waa la xujaysanaya yani tawhiiqiisa waxbaa laga soo qaadaya jahaaladii wuu ka baxay saas ma macnaha sa hadalka loo wada saas idan labadaa qeyd ayaa shardiga labadaa qeyd ayaa ayaa shardiga waay ikaadi waay kamajhulcayn baa la dhaha khaibu lbaqhdaadi wuxuu yihi kulu man lam yashtahir bialabi اlcilmi fii nafsi nin kasta oo aan lagu aqoonin inuu cilmiga dalbo oo aan mashhuur ku ahayn oo aan cilmiga alabkiisa caan ku ahayn walaa carafahu lculamaau bihi culimaduna alabulcilmi aanay ku aqoonin oo dadka ahlulcilmiga dadka alabatulcilmiga cilmiga iyo alabkiisa ku mashquulsan dee way yaqaanaan soo ma nin kasta oo aan lagu aqoonin oon caan ku ahayn cilmiga alabkiisa culimaduna aanay ku aqoonin man lam yucraf xadiiu ila min jihati raawin waaxid iyo qof aan xadiiskiisii la garanaynin oo aan cid wax ka wareysayba lahaynin raawi qura mooyaane kaasaa majhuul cayn la ydhah kaasaa majhuulu cayn la ydhaha athani talabaad waxa weeye majhuululxaali weeye wa majhuululxaalku waa ki xaalkii cayntiisi waa la garanaya hebel hebel hebel marka la idhaahdo fulan ibnu fulan marka la dhaca cayntiisa waa la garanaya qofkaasi inuu jiray waa la garanaya waxaa weeyaan meel hebelaayo maala inuu deganaa waa la garanaya ya inuu hebel iyo hebel la socon jiray waa la garanaya cayntiisa waa la garanaya majhuul xaali laakiin xaalkiisa baa laga jaaniye oo waa wahuwa man rawaa canhu raawiyaani muxadiiin majhuul xaal waxay uga jeedaan man rawaa canhu raawiyaani waa ninka laba raawi aw akaro ama wax ka badani laba raawi iyo wax ka badani ninkay wax ka wariyaan weeye maa lam yabluq xadda alijtihaari laakiin ruwaadda wax ka warisay aanay gaadhin xadkii uu qofkani caan ku noqon lahaa ama isaguba aan gaadhin xadkii uu caan ku noqon lahaa aan gaadhin ruwaad gaadhsiisa xad caan u noqdo oo tiro koobani inay ninkay wax ka wariyeen weeye laba iyo saddex iyo afar ma garat ninkay wax ka wariyeen wey waa raawigii waa waa raawigii laba raawi wax ka wariyeen ama ka badan laakiin ruwaaddaa wax ka warisay ruwaad gaadhsiin karta xaddulijtihaar aanay ahayn walam yuthar tawhiiquhu oo aan la oo aan laga soo naqninin ama laga haynin inuu iqeyay in la xukumo can imaamin muctabarin bitawhiiqi imaam cidda uu tawhiiqiyo inuu iqeyay xukumaa ay tixgelin leedahay naaan laga soo naqlin wa waxaa lagu magacaabaa bilmastuuri اlxaali kii xaalkiisu asturnaana waa la ydhaha mastuurna waa la ydhaha mastuur اlxaal iyo majhuul اlxaal waa isku mid bu ku leeyihi culimada qayb baa yidhi waa isku mid bacdu ahlicilmina way kala saareen meelo kalena inay noogu timaado ayaa laga yaaba marka majhuulkii guud ahaan marka laysku laysku shiilo labadaasaa loo qeybi majhuulu cayn iyo majhuulu majhuulu xaal majhuulu cayn muxadisiiniye uga jeedaan waa nin raawi keliya un wax ka soo wariyey cid kaleo wax ka wareysa lama hayaan raawiga ahayn cid tawfiiqisay oo inuu iqeyi xukuntay oo ka mida raggii tawfiiqoodu cibrada uu lahaana ma jirto culimada qaar ayaa tasaahula majaahiisha inay wax ka wariyaan tasaahula marka caalimkaasi ka warinta wax ka wariyey wax ka soo qaad ma yeelanayso waadix wax ka soo qaad hadduu saa lagu yaqaano ma yeelanayso majhuululxaalna waa ninkay laba nin iyo wax kamidi wax ka badan wax ka wariyeen majhuululxaal majhuulu caynta qofku jaha jahaalatulcayn waxay ku baxdaa laba qof inay wax ka wariyaan raawiga iyo ka badani ayay jahaalat lcaynku ku ku irtifaacdaa laba qof iyo ka badani inay wax ka wariyaan dee qofka laba qof wax ka wariyeen saddex wax ka wariyeen afar wax ka wariyeen shani wax ka warisay lix wax ka warisay maalan qofkaasi macnaheedu waxa weeye cayntiisa lama garan laha waa la garanaya cayntiisa ya cayntiisi waa la garanaya laakiin xaalkiisii xaalkiisii cid cid warkoodu muctabar iyo sheegtay haddaan la haynin oo ama tacdiil ku sheegtay ama tawhiiq ku sheegtay haddaan la haynin ya warkiisu waa geyr muctabar warkiisu saynu arki doonno dee majhuulkii majhuulxaal bu ayuu baaqi ku ahaanay waxay isweydiin leh waxaa isweydiin leh raawigii majhuulu xaalka ahaa aan xaaladiisa la garanaynin haddii la helo caalim culimada ka mida oo t oo daciifiyey caalimka culimada ka mida daciifiyeyna war raggii warkooda muctabarka waa uu yahay waa khalaas daciif buu noqonaya soo ma daciif ayuu noqonaya muxuu kuri yihi sheekh raawigii majhuulka ahaa majhuulu xaalka ahaa haddaynu helno cid daciifisay waa khalaas warkiisu warkiisu u caddaaday de soo ma haddii la helo cid muctabara oo tacdiilisayna isna warkiisu jahaaladii iyo xaaladii uu ka baxaya soo ma hay markaasaa ula socdo xukmu riwaayat اlmajhuul jamaahiir اlmuxadisiin muxadisiinta badankooda muxuu kugu yihi muxadisiinta badankooda calaa cadami qabuuli calaa cadami qabuuli riwaayat اlmajhuul waxa ay qabaanoo ku sugan yihiin majaahiisha ama majhuul ha noqda ama majhuul ha noqda riwaayadooda inaan la aqbalin ayay culimada badankoodu saasay qabaan badanka culimadu waxay qabaan riwaayatu majhuul inaan la aqbalin oo la radiyo oo ay min qismi marduud ka mid noqoto markii uu sheeku ku yihi badankoodaa sidaa qabaa maxaad fahamtay maxaad fahamtay ma in masalada laysku waafaqsany mise in laysku khilaafsany mise in aqwaali ku sugantay mise in qowl keliya ku sugan yihi ina aqwaali ku sugantaad fahamtay soo ma khilaafna jiro waadix soo ma walow shay fil jumlaha laysku waafaqo laakiin inuu khilaaf iyo tafaasiili jirto sidaa awgeed waa inaad cibaaraadka ahlulcilmiga had iyo jeer aad aada macnahooda fahamto marka lagu yihi fi lmasalati aqwaalun masalada aqwaal baa ku sugan hadhow hadduu mid yidhaahdo masaladii culimadu sugan in aqwaali ku sugan tahay waa mujmacun caleyh maqalad baa mise waa sax ya hadduna waa muttafaqun caleyh waa laisku waafaqsany culimo dhan ba saa isla ogolaad waa dhowta idhaahdo soo war qalada noqon mayso ha marka waa inaad kala fahanto cibaarada ahlulcilmigu maxay u isticmaalaan cibaaraadka waana cibaarada dhowdo jamaahiiru lmuxadisiin muxadisiinta badankoodu calaa cadami qabuuli riwaayati lmajhuuliin ayay qabaan riwaayada majhuulka inaan la aqbalin ama majhuul cayn ha noqdo ama majhuul xal noqdo dee majhuul cayn ninka aya cayntiisba la garan waayey ayaa labadan nin daran ninka cayntiisi la garanaya lakin xaalkiisii la garan laayahay ayaa ka sokeeya ninka cayntiisi baa la garan laayay sooma waa nin horta hebelkaad sheegaysaa waayo ya marka dadka qaarkood lagu sheegaa waar ma garanaya ninkaas war soo ninka halkaa wada marnay men heblayo ku kulana caynka waar waa ku sheegaa ninka man garan ha maba soo saarayaba iyo n ninkaa waan garanayaa war hebel hebel hebelku m ninka noocaya noocaya noocaas aha de niyo dushaasumaan ka aqaanaay laakin akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa iyo dee waxba ka garamaya nin ku yimi kuguui ninkaa inan ma siiya inan bay weydiiste markaasad waxaa tiri war ninkaaniyo de an waan arkaayo masaajidka iyo dee waan ku arkaayo laakiin xaalkiisa hoose sheekhow garan maayo culimada qaar baa waxay yidhahdeen kaa mastuur la ydhaha ninka salaada halkaa ku tukanaye masaajidkii kula jooge safka hore ku jire cibaadaysanaye waa ninkaasi aahirkiisa waad garanaysaa aahirkiisa inuu nin fiican ya waad garanaysa lakiin xaalkiisa hoose iyo akhlaaqdiisa hoose waxa u ho waxaa u hooseeya ma garanaysid culimada qaar baa yihi kaa waxaa la haha mastuur hormaaratan ya marka waa sidaas wacala ana xukmahaa bay qabaan xukunkeedu adacfu dacfi uu yahay xukunka riwaayat eh, lmajhuul way radinayaan xukunkeedii waxaanay qabaan inay tahay dafi inay daciif tahay liannaha maxaa yeelay takhalafa waxaa la waaye can shuruudi lqabuuli shuruudii qabuulka waxaa laga waaye taxaquq cadaalati cadaaladii in la hubsado iyo wadabdi xifdigii in la hubsado dee nin majhuula ama majhuulo xaala ama majhuulo cayna cadaaladiisii iyo xaalkiisa in la hubsadaa miye suurtagalta miye suurtagal maha ma shardigaa cadaalada iyo dabdigaa meesha ka baxay ila waxaanu idhi raawiga la aqbalayo riwaayadiisa waa in cadaaladiisina la yaqaano dabdigiisina la yaqaano soo soomaa labadaasaa meesha ka baxay marka labadaasaa meesha ka baxay liannahu takhalafa waxaa la waayey maxaa meesha ka baxay takhalafa waxaa la waayey taxaququ lcadaalati iyo wadabdi ayaa la waayey can shuruudi lqabuul shuruuddii qabuulka waxaa laga waayey cadaaladda iyo dabdiga hubintoodii la hubinayaa laga waayey sidaas wey halkan masale arday ardayda ka mida istishkaalay uu weydiiyey ayaa waadix ku noqonaysa ninka macalin macalimiintiisii ama sheekh shuyuukhdiisii kamid ah tadliisiyey ee magacaan lagu aqoon isku sheegay kunyaan lagu aqoon ee aabbihii ama intuu xadfay awowgii labaad ama saddexaad u tiiriyey ee nisbadii lagu yaqaanayna nisbe aanu mashhuur ku ahayn ku laday ee wuxuba ay run yihiin marka hoos loo dego ya laakiin aan lagu garanaynin ninkaa muxuu ka dhigay ninkaasi ninkaan muxuu ka dhigay majhuul soo ma majhuul buu ka dhigay saasaa looga tawaqufay warka saasuu tadliis tadliisu shuyuukhu ceebu noqday waadix soo ma nin dee markaba lasoo qaban lahaa la odhan lahaa ama waa ama waa wargaleen ama wargaleen maaha ayuu dee farsameeyey ninkaas ah, ayuu farsameeyey qal imaam abu dawud wuxuu raximah llah fi sunan xadaana yaxya bn maciin qala xadaana camr bn rabiic bn taariq qaala akhbarana yaxya bn ayub can cabdiraxmaan bn raziin can muxamed bn yaziid can ayuba bn qatan can ubay bn cimaara wa kaana ubay bn cimaara wuxuu ahaa qad salla maca rasuuli laahi sal la ubay bnu camaara waa saxaabi radi allahu canhu wa kaana wuxua qad salla maca rasuulilahi lilqiblatayn nebi maxamed sal la sl labada qibleba wuula tukaday oo mid nebiguma laba qiblo u tukaday ha nebigu markii hore ala slam madiine markuu joogay madiine u yimi qibladuu tukan jiray xaggee bayt lmaqdis toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban bilood bu xaggaa u tukanay nebigu alayh isalaatu wasalaam soo waay markii qiblada la bedelina xagguu tukaday nebigu alayh isalatu wasalaam maka tukaday walihaadaa masaajid baa jirta labada qiblaba loogu tukaday madiine waxaa ku yaalla masjid la hahaa masjid esh alqiblateyn masjid alqiblateyn waay sallaa maca rasuuli illaahi lilqiblatayni anahu qaala saxaabigaasi wuxuu yihi nebi maxamed labada qibladood la tukaday yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow amsaxu cala alkhufayni amsaxu cala alkhufayni waa su-aal maxaa la xadfay hamsatu esh listifaamki way bannaantay soo ma a amsaxu ma masaxa cala alkhufayni qaala nebigu wuxuu ku yihi nacam haa qaala wuxu uhi yowman maalin man masaxa qaala wuxu uhi yowman maalin masax qaala wa yowmayni man masaxa qaala wuxu uhi wa yowmayni masax qaala wuxuu uhi wa alaaatan miyaan masaxa qaala wuxuu uhi nacam ha saddex masax wamaa iyo intaa doonto xadiiskani wuxuu khilaafsan yahay axaadiistii almasx alkhufeyn ku qeydaysay yowmun wa leyla liman lilmuqiim ya wa alaaata ayaamin wa layaalihinna lilmusaafir marka isagu muxuu sheegaya inuu musaafirku inuu in in la masixi karo almasx alkhufeyn saddex cisho inaanay ku qaydnayn wuu ilaaqaya soo ma waay intaana xadiiska iyo axaadiistaas markaa wajujamacu doonin maxaa ka horeeya horta waa inaad ogaato inuu xadiisku ansaxay soo ma xadiiskan inuu ansaxay waa inaad ogaato waxaa laga yaaba ninka faqiihay inuu u raadiyo markaba wajujamac oo ihaahdo midna waa caam midna waa khaas kacan caamkee nacam wamaa shita waxaa lagu qaydayaa alaaata ayaamin walayaalihina inuu halkaa maryaa laga yaabo lakin ninka muxadiska wuxuu ka maba sugnaa lagaa yidhi horta maba sugnaa lagaa yidhi sha bal jamcu haynoo jooge horta bal inuu sugan yahay soo hubi wahada kana isnaadun daciifu way cabdiraxmaan ibnu raziin huwa alaafiqiyu alaafiqi almisri wahuwa majhuul lxaali weeyaan rawaa canhu inaani baa wax ka wariyey walam yuthar tawhiiquhu can muctabarin bitawhiiqi cid tawhiiqisay oo culimadii tawhiiqoodu tixgelinta lahaana lama hayo wa muxamed ibnu yaziid ib huwa ibnu abi ziyaad alfilistiini wahuwa huwa kadalika majhuululxaali weeye waa ninkii labaad wa ayub ibnu qaan ya ayub ibnu qaan waa sidaas ayub ibnu qaan ayub ibnu quni maaha sheekh maragtaad ayub ibnu qaan haye wa ayub ibnu qaan majhuululcayni weeye tafarada waxaa la gaar noqday biriwaayati canhu waxa isaga wax ka wariye uun muxamed ibnu yaziid alfilistiini muxamed ibnu yaziid ibnu abi ziyaad alfilistiini isaguna waa majhuulu xaal isagoo majhuulu xaala ayuu nin majhuulo cayna kelidii wax ka wariyey soo kama sii darnayana walam yuwaiqhu muu tawiiqinin muctabarun bitwiiqi caalim tawhiiqiisa lagu kalsoon yahay ninkan ma tawhiiqinin idan meesha saddex cilo xadiiska ku jira sooma idan ninka muxadidka muxuu ohanaya hada alxadiiu xadiiu daciifu laa yuqaawimu aw laa yucaaradu bihi alaxaadiiu asaxiixatu alwaaridatu fi tawqiiti eesh almasxi cala alkhufeyn saasuu ohanaya hay sidaas ayuu ohanaya laakiin ninka faqiiha ah isagu kana kanaw xadiisun ma tahay ay u taagan tahay waxaa laga yaabaa inuu jamac u raadiyo inuu jamac u raadiyo haddaanu xadiiska geranaynin almubhamu min aruwaati halkaa maxaa ku caddaaday majhuul majhuulow maxaad ahayd waa ninaan la garanayn ninaan la garanayna waa ninaan cayntiisa la garanayn iyo ninaan xaalkiisa la garanayn labadoodubana riwaayadoodu waa marduudo waana riwaayadoodu waa daciifa siday jamaahiirta muxadisiintu qabaan sababtuna dee dabdigood iyo cadaaladoodii midna la garan maayo khulaasatu dersi waa intaas khulaasatu dersi waa maxay waa intaas waa shantaa eray waad fahamsoo hay waay saddexdaa daqiiqa waa ku daran almubhamu min aruwaati almubhamu kii la qariyey oo min aruwaati ruwaadda ka mid huwa mubhamku man lam yusama waa nin aan la magacaabin min aruwaati ruwaadda ka mid waa nin aan la magac dhabinba maxaan kugu yihi min aruwaat waa maxay waa nin la magac dhabin hadda iminkaba iska faham majhuulkaiyo mubhamka farqiga udhexeeya maay majhuulka waa la magac dhebay magiciisi waa la sheegay bal magicii aabi waa la sheegay laakiin la garan maayo imaa cayntiisaba la garan maayo waa imaa xaaladiisa la garan maayo marka majhuulka waa la magac dhebay ee waa la garan laayay ninkana magiciisiba lama hayo mubhamka waa maxay wa mubhamun maa fiihi wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam lamaba magacaabinba oo waa maxay xadaanii rajulu nin baa ii waramay ka qowli raawi u yihaa weye rajulu nin baa ii waramay can fulani can yaxya bni maciin maala nin baa yaxya bni maciin warkaa ka wariyey waayahay maxaa markaa xukunkiisuy walaa yuqbalu mubhamu mubhamkii la aqbali maayo walow wuiqa cala ibhaami be walow isagoo mubhama haba la tawiiqiye oo ha yidhaaha ninkii wax ka wariyey xadaanii waxaa ii waramay rajulu ninoo iqatun iq ah ama rajulun oo saduuqun abaa baa ii waramay ama rajulun oo aiqu bihi aan ku kalsoonaa ii waramay sidaaba hadduu yidhaahdo qofkii aan magac dhabin xataa la aqbali maayo walow ha tawhiiqiyaba isag waayo waxaa laga yaabaa inuu agtiisa iqo yahay laakiin culimada agtooda ya in qolo kale war fiican ka hayaan a oo oo uu de agtooda majruuxulcadaala ka yahay ma aragtaa mararka qaarkoodna waa iska dhacdaa qof inuu is yidhaahdo wallaahi hebel waa nin wanaagsano isaga xaggiisa agtiisa aanu aan laga durin laakiin ceeb kale cid kale ku ogtay liannahu maxaa yeelay qad yakuunu waxaa dhici karta walaa yuqbal mubhamu la aqbali maayo walow wiiqa haba la tawiiqiyo cala libhaami isagoon la magac dhibin walow haba la tawiiqiye oo ninki kaan yaquula raawi ninkii wax ka wariyaa wuxuu odhanaya xadaanii rajulu baa ii warramay ninka oo iqatun ah aimada qaarkood ayaa nin ragga ka mida intay saa u qariyeen yidhi waa iqo markii dambea la dabagalay wuxuu soo baxay ma garanaysaa ninkii ninka wuxuu soo baxay nin culimadii kale ay ay culimada kale agtooda matruukul xadiiska ah inaan xadiiskiisa xaggaaba loo eeginba beri hore laga farxashay ayuu soo baxay ninka isaga agtiisa ika ka ah hadda ma garata leanna maxaa yeelay qad yakuun wuxuu noqon karaa kayra iqatin midaan lagu kalsoonayn oon iq ahayn cinda ayrihi culimada kale agtiisa wayakuunu wuxuu noqon karaa ayruhu ayrkiina culimada kale ciddii wax ka warisa cidda aan ahayn waxay noqon karaan qad ialaca fii inay ku arkeen calaa jarxin wax lagu duro oo riwaayadiisa lagu celiyo oo qaadixin fiihi weliba riwaayadiisa waxa weeyaan dhiba jarxin qaadix waa maxay jari aan muran ka taagnayn bay culimadu ku ku daalacan karaan wlfarqu farqiga udhexeeya bayna almubhami iyo wlmajhuuli ana almajhuula majhuulkii sumiya waa la magacaabay walam tucraf caynuhu cayntiisi baa daatadiisii baa la garanayay wlmubhamu ninka mubhamkee la qariyena lam yusama lamama magac dhawinba bilkuliyati magaciisi baa lama sheegin ya xadaanii saalix wuxuu iska yidhi rajulu saalix nin wanaagsan baa ii warrama ama wuxuu iska yidhi xadaanii shaykhun sheekh baa warii sheegay sheekho aiqu bi anigu aan ku kalsoonahay maaragtaad ha de waa laga ina adug ku kalsoonaato laakiin aimada kale wax kale ku ogyihiin marka ama majhuul caynka majhuul caynka waa la magac dhabay waana la garan lahayay labadana keebaa daran dee labada waxaa daran ninkaa majhuulo caynka inta la magac dhabay haddana la garan lahayay jiha marka laga eeg isagaa daran jiha kale marka laga eego ninkan aan laba magac dhabin baa daran ya magaciisa ataa la garanayni xukmu riwaayat mubham qaala alxaafid ibnu kaiir raximah llah fi ikhtisaari culum lxadiid wuxuu ku yidhi fahma almubhamu aladi lam yusama miya mubhamka aan la magac dhabin aw man sumiya ama ninkan la magac dhabaye walaa tucrafu caynuhu cayntiisi aan la garanayn waa majula caynkiie fahada kaa labadaaba labadaasiba waxay ka mid yihiin miman laa yaqbalu riwaayatahu dadka aanay aqbalayn riwaayadiisa iyo wixii warayay axadun qof oo calimnaahu aanu garan culimada ahlulcilmiga aanu garanayno cilmiga ku sheegan labadaa midna warkooda ma qaataan walaakinahu sahase ahaate ida kaana hadduu yahay fii casri taabiciina qofka aan la magacaabin hadduu casrigii taabi hadduu taabic yahay ama cusuurtii taabiciinta ku dhoweyd yahay iyo wlquruuni lmashhuudi lahum quruuntii loo maga looga markhaati kacay bilkhayri khayrka looga markhaati kacay fa inahu xaaladda noocaasa hadduu quruuntaa ka mid yahay yustanasu waa la dugsadaa biriwaayatihi riwaayadiisa waa la dugsadaa wayustadaau biha waa la kaalmaystaa fii mawaaina meelaha qaarkood waqad waqaca waxaa dhex dhacay fii musnad imaami amed imaam axmed musnadkiisa iyo wagayrihi kutub kaleba oo aimada qaarkood leeyihiin waxaa dhex dhacay min kaiirun riwaayaat fara badan oo min hada qabiili noocaa ka mida halkan sheekhu wuxuu kuu sheegaya xaafid ibnu kaiir wuxuu ku leeyahay mubhamka iyo majhuulka riwaayadooda ahlulcilmiga cilmiga ku sheegan ee warkoodu cilmiga cumdada uu ku yahay agtooda waa ka marduud soo ma hase yeeshee qofkaa mubhamkaay ama majhuulkee la garan layahay hadduu abaqadii taabiciinta yahay ama abaqatu atbatabacul atbaac yani qarnigii saddexaad dabaqadiisi uu yahay weliba qarniga saddexaad intiisii hore uu yahay maaragta ama taabicigiiyo qarnigii labaad uu yahay quruuntii looga marlabadii qarniye looga markhaati kacay khayrka ee aan saxaabada marka laga yimaado ee taabiciinti iyo taabici taabiciinti hadduu quruntaa iyo raggii quruntaa ku dhowaa ka mid yahay ahlulcilmi ee qeyb kamida ah ninka xadiisku walow mubhambaha ku jiro ama majhuulbaha ku jira warkiisa soo dhoweeyo oo kaalmaysta way kaalmaystaan way dugsadaan way dugsadaan ama way kaalmaystaan macnaheedu maaha isaga kelidii bay xujo ka dhigtaan isaga kelidibay xujo ku dhigteen ee macnaheed waxa weeye wax kalay ku kabaan camal saxaabi waa lagu kabayaa camalkii ahlulmadiina lagu kabayaa hadda ma aragta culimada qaarkood fataawahoodii baa lagu kabayaa marka hadalkaas xadiiska ninka noocaasi uu wariyey oo keliya baabka laga helo wax kaleba la waayo waxa wixii kale lahayeba wax isaga ka hooseeya ay noqdaan yustanasu biqowlihi dadka inta kale laga qadima hore fahamteen soo ma ya marka ha u qaadanin mulaqan bu maxay u yahay mulaqan bu maxay u yahay xujo u yahay ha u qaadan hadhowta dabadna yaan lagaa furfuri kari waayo waa kii ibnu kaiir yihi yustaanasu wayustadaau bihi wuu u kasay hadalka ibnu kaiir marka hadalkiisa sida sida uu udhigay waa inaad uqaadato sida uu dhigay waa inaad ibnu kaiirna maxay waa caalimun muxaqiqun muxarir xaafid ibnu kahiir culimada cilmiga ka feedha buuxsatay ee masaa-isha cilmiga ah waxa weyaan aadka u diraaseeyey ayuu ka mid yahay raximah llahu ramat cilmiguna luuqad buu leeyahay cilmigu muxuu leeyahay luuqad ayuu leeyahy nin baanu beri safar wada gallay adigu madaar baanu isugu nimi dabadeedna nin baa hadal uu leeyahy la akriyay masle cilmiga ku saabsan markaasu wuxuu yidhi ni ni ninkii baa leh ninka gara markaa anagu aqoon badan umalihin qoladeeda ma shafdhida wuxuu yidhi ninkaasi masalada ka hadlaya waa masle cilmiga ah, laakiin cibaaraadka uu ku hadlo ku cabiraya laysat bicibaarati ahli lcilmi waxaan uu fahnay maad garanaysa waxaan uu fahnay nin tuulu mumaarasa culimo in badan la noolaayo ahlulcilmiga luuqadoodii bartay ya inuu yahay oo deedna dhadhaminaya luuqaday ahlulcilmiga tacbiirku inuu yahay yaynaanu ahayn ahlulcilmiga qayb ba waxay koranayaan hadalkaasi waa hadalkii shekh islaam buu qoforanaya markaas ama waxaa la hadalkaas imaam axmed baa markaas waar inaga hubiya maarata deedna laga yaba hadho marka la dabagalo ee lasoo xaqiijiyo inuu noqdo hadalkii hadal aanu ciddii loo tiiriye aan lahayn ama caalimkaasi aanu lahayn muxuu ku keenay ulmumaarasa ulmumaarasa ya ulmumaarasa ibnu cabdibar xaafid ibnu kaiir ibnu rajab imaam ibnu qayim sheekh sam ibn taymiya imaam nawowi waxa weeyaan caalimka la dhahdo ibnu jariir atabari niman niman baa jira culimada kamida markaba cibaarada aad markaad akridu fahmaya cidda leh hebel baa le cibaaradaas cibaarada hebel baa waaa laga yaaba ma isku reerna ma waa nin ninkan dul degay oo in badan kutubtiisa akriyay oo ma garanaysa dul fadhiista oo garanaya bal ahlulcilmiga qaarkood waxay gaadheen inay hebel hadalka inuu yidhi kusoo saaraan alqaab tacbiirka odha hadalkaasi hadalkii hebel buu eegi hadalkii hebel ayuu eegi ama fartaas fartii hebel ba waagta waxaan daawaday maqطac bashaar cawaad la weydiinayo makhtuudaad ayaa la weydiinaya waa nin makhtuudaadka dee ragga culimada ku ah ka mid a ah. khabiirun bimakhtuudaat lmuslimiin dabeedna nin baa intuu makhtuudaad soo urursaday ayuu weydiinaya youtube-ka ku jirta hada khau ma markasu hada khau fulan min fulan kaasi waa khadka hebel kaasina waa khadka hebel kaas niman beri hore quruun hore dhintay ayuu khuduudoodii fartoodii kala saaray oo marka shaashada lagu soo bandhigo uu leeyahy waa khadka ibnu fahad kaasi waa khadku xaafid ibnu xajar kaasi waa khadu lmizi raximah llah abilxajaaj almizi kaasi waa khadu fulan de waxaa laga yaba inaad tirahda ah, artoo kan mushaadin baa la shaqaynaysa may sheekh shaadin lama shaqaynayso intaad adigu wax kale ku maqnayd <laughs> ayuu isagu ayuu isagu cumrigiisi tan bixiyey ayuu isagu cumrigiisi ka faasbaxa fiiha khabiiran muxuu la mid yahay bal muxuu la mid yahay ninkaa sariiflaahe intaad tobanka kunoo dollar dhiibto dhar isagoo ku sheekaynaya iska tirsanaya xabadda foojariga dhab soo guraya ayuu la mid malaa waxaad odhan doontaa kana awliya la shaqayso farihiisa saara may mumaarasu ku keen mumaarasa iyo khibro markaa niman baa jira sida sariiflayaasha lacageed u jiraan niman cilmiga sayaarifa ku ah baa jira sariiflayaal aan lagaga daba dhufan ya aan qowlkoodu dhulka udhicin aan qowlkoodu dhulka udhicin marka xaafid ibn raggaas raggaas ayuu ka mid yahay min sayrifat shariica waqad waqaca fi musnad imaami axmed wakayrihi min hada qabiil kaiir buu ui imaam axmed rag badan oo taabiciina ama taabici taabiciina ama qurunta mufadalkaa ku jiray ama raggii ugu xigay ah ayaa iyagoo asmaadoodii mubham tahay ama majaahiil jahaalatu xaalin iyo waxa la midkaa ah ayuu werinayaa axaadiistoodii werinaya uma werinaya lilixtijaaj wuxuu u lilictidaad wa hunaaka farqu bayna an tarwiya alxadiia aw tadkurahu lilictimaadi wاlixtijaaj wa bayna an tadkurahu lilictidaadi wاlstijaadi ari baa labadaa u dhexeeya miثaal اmubhmi qala imaam axmed raximh اllah fi msd xadana cabdsamd qala xadana xarbu qala xadana yaxa qala xadanii baabu ibni cumeyrin baabu ibni cumeyr alxanafiyu waa nin magicii laga yaaba haddana de hadhow tiraao ni baabudan malaa qof albaab malaa qof baab looma bixiye inaad tiraaba laga yaab lakin waa waa raawi magicii qaala xadaanii rajulu min ahli madinati ana abaahu xadaahu anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam laa yadfacu jinaazata janaazada raaci maayo sawtun walaa naarun walaa yumsha bayna yadayha wuxuu yidhi xadiiskaa sheegaaya inaan janaazada la raacin sawt iyo naar waa isnaadkiisu waa shadiid dacfi baaba bnu cumayr alxanafi waa majhuul lxal wa shaykhuhu rajulu mubhamu majhuul washayku shaykihi mubhamun majhuul aydan shayku shaykhihi mubhamun majhuulun aydan marka halkaana riwaayadii eh, mubhamka iyo majhuulka ayuu noogu sheegay sheekhu muxuu mubhamka uga daba keenay majhuulka leanno cilaaqa ka dhexaysa sooma cilaaq ayaa ka dhexaysa mid saddexaaday cilaaqa ka dhexaysana uu ka daba keeni doonaa oo maxay la ihahdo almuhmal almuhmal waaya subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta